alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wamanwalah ama bacd alxamdu lilahi aladi binicmati tatimu الصaalixaat walxamdu lilahi aladi hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah ilahay baa mahad iskale tabaaraka wa tacaala fursaddan ina siiyey inoo fududeeyey kulankan ee waxaan u mahad celinaynaa dhammaan walaalaha ka soo shaqeeyey kulan diineedkan ee aan rajaynaya inshaa allahu tacaala in lagu kala faa'iidaysto ciddii dhaqaale ku bixisay ciddii soo agaasintay cidda maamulaysa mu'asasada ansaari sunna iyo hogaamiyeasheeda iyo howlwadanayaashooda dhammaantood waxaan leenahay jazakum allahu khayran wa baaraka fiikum wa jacala dalika fii miisaani xasanaatikum intaa kadib intaana gudagelin mowduuca oo wakhtigiisu iska kooban yahay xooga waxaan baraarujin lahaa muctamaraadka iyo kulamada diiniga ah laguma aqoon jirin markii oyd wax u bogtaan inaad saxabisaan eehalaha waxay ka mid yihiin nagu cusub xafladaha kale iyo munaasabaadka kale iyo kuwa siyaasadda iyo kuwa reeruhu ku kulmayaan iyo waa la iska saxabiyaa laakiin kulamada diiniga ah haddii ruuxu wax u bogo waxaa saxa in la yidhaahdo allahu akbar takbiirtaasaa saxa ama subxaana allahi la yidhaahdo laakiin sacabkaasi hadal badan baa ku jira waxaan marka rajaynayaa insha allahu tacaala inaad beddeshaan oo sacabka laga daayo ee kulanka laga daayo inta kadib kelimada cunwaankeedu waxa weeye waqafaat maca xadiidi ruwaybida xadiid ka mid a ah axaadiista nebiga sal alla alay wasalam in la taago oo dhowr dhinac aan ka tilmaano iyo waxyaalaha uu faa'iidaynayo waqfada kugu horaysa xadiidka laga soo qabtay inta ruwaybida naskiisu muxuu yahay see u yaallaa xadiidku naska xadiidku waxa weeye dhowr riwaayadood buu ku yimid ilaa saddex saxaabi baa laga wariyaa nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi waa riwaayada abu hurayra inaha sata'tii cala annaasi sinuunun khadaaca dadka waxaa ku imaan doono soo mari doona sannado khadeecid badan yusadaqu fiiha alkaadib wa yukadabu fiiha alsaadiq sannadahaasi markay yimaadaan kii beenaalaha ahaa beentiisa waa la rumaysan kii runta sheegayeyna runtiisa waa yu'tamanu fiiha yukhawanu fiiha alamiin waa la aamini kii aaminka yahay wa tantiqu fiiha ruwaybida sannadaha dhexdooda waxaa hadli doona ruwaybido qolo la yidhaaha saxaabadu waxay nebiga weydiiyeen wama ruwaybida yaa rasuula allah ruwaybidadaasi maxay ahaayeen hadli doona xilliga isaga nabigu wuxuu yidhi sal alla wasalam asafiihu yatakallamu fii amri alcaama waa mid jaahil ah oo caqli yar oo aqoon yar ama aqoon aan lahayn oo arrimaha guud ee muslimiinta ka hadli doona faallayn doona wax ka sheegi doona riwaayada waxaa wariyay axmed ibnu maajah iyo xaakim wuu saxiixinaya xaakim dahabina waa ku waafaqay kadalika sheekh albani baa waafiqin isaguna saxiixinay waxaa sidaasoo kale laga wariyey anas bnu malikin radia allahu tacaala canh oo isagana nebiga ka wariyay sal alla alay wasalam inuu yidhi ina amaama adajaali siniina khadaaca dajaal markuu imaanayo waxaa ka soo horeeya sannado khadeecid badan markaasuu intii aan sheegnay oo xadiidka hore ku sheegnay buu ku soo celiyey laakiin meesha ugu dambaysay ee riwaayada xadiidka ku timid assafiih yatakalamu fii amri alcaama riwaayadan waxaa ku yimid alfuwaysiq yatakalamu fii amri alcaama fuwaysiqa waa ruuxa faasiqa ah faasiqi yarow waayo waa tasqiir baa ku jira yacni ruuxa aan diinta lahayn waayo faasiqa ama wuxuu ku yimaadaa cilmi la'aan ama wuxuu ku yimaadaa camal la'aan ama labadoo kulmay marka la koobo waxa weeyaan waa ruuxaan diin lahayn oo ilaahay taacadiisa ka baxay oo munaafiq ama waa gaal ama meehe wuxuu imaan karayaa ruux muslim ah laakiin dembiyada iyo xumaanta aan iska ilaalino iska dabaasha dadka noocaasabaa arrimaha guud iyo masaalixda guunida muslimiinta ka hadli doona oo taxliilin doona oo faallayn doona oo hogaamin doona oo matali doona ayaa nebigu sheegay sal alla alay wasalam riwaayadaasina iyaduna sidaasay jiray riwaayo kalea jirta oo cawf bin malik saxaabigii laydhahda laga warinayo oo isaguna wuxuu yidhi inna bayna yaday saacati siniina khadaaca saacadda waxaa ka soo horreeyay qiyaamada sannadaha noocaas ee khadaacidda badan markaasuu isaguna intii oo kale sheegay isaga riwaayadiisa qaybta u dambaysa wuxuu yidhi almar'u taafih yatakallamu fi amri alcaama waa ruuxa layda ruwaybidadu waa ruux liitoon qiimo lahayn taafiha waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa aada u qiimo daran oo liita oon mujtamaca dhexdiisa wax lagu qiimeeyo sharaf aan ku lahayn kaasaa wuxuu ka hadli doonaa arrimaha guud ee muslimiinta riwaayo kale waxay leedahay oo rawyaani soo saaray fii musnadihi isla xadiidka cawf bnu malik man laa yu'ba'u bihi meesha fuwaysiq iyo taafih riwaayada kale ay yidhaahdeen waxay leedahay man laa yu'ba'u bihi ruux aan loo aabayeelin yacni ruuxaan aabayeel lahayn oon qiimo lahayn waa ruuxa aan wax loogu xishaba lahayn cilmi loogu xilan maayo akhlaaq loogu xilan maayo dhaqan loogu xilan maayo wax loogu xisho bini aadan loogu xisho ma leh haddana maca daalika isagoo sidaasabuu wuxuu matalayaa arrimihii guud ee muslimiinta naska xadiidku riwaayaadkiisa kala gedisan waa sida kadib waqfada labaad xadiidku wuxuu tilmaamayaa calaamo ka mid a ah calaamaadka qiyaamada calaamaadka qiyaamadu markay soo dhawaato lagu garto waa laba nooc nooc waxaa loo yidhaahdaa alcalaamaat aw alashraad alsuqraa calaamaadka yaryar oo iyagoo kale ama wax la mida waa la arki jiray laakiin way siyaadayaan nooca labaadna waxaa la yidhahdaa alcalaamaat alkubraa waa calaamaadka waaweyn oo kuwaasay ka dambayn doonaan kadibna qiyaamadii baa qar ka saaran tani marka waxay ka mid tahay isbeddelka adduunka ku dhici doona aakhiru zamaanka oo calaamaadka ka mid ah yaryarkee soo hormari doona nebiguna ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa xadiidka riwaayana waxay tidhi dajaal bay ka soo horraysaa isbeddelkani riyaalanoo ruyaayona waxay tidhi saacadda iyo qiyaamada hortood bay dhici doonaan waxay ka mid tahay qaybiyaadka nebi maxamed sii sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam dabcanna markuu sheegayo waxyi baa loogu sheegay leanna nebigu waxaan waxyi loogu sheegin ma ogaan karo gaar ahaan isbedelada iyo dhacdooyinka adduunka gadaal ka imaan doonaay waxa lagu ogaan kara waa waxyi keliya allaha wax walba ogsoon baa nebiga u sheegay sal lla alay slam waxyi ugu sheegay isaguna nebigu ummaddiisu u sheegay sala allahu calayh waaalih wasalam arrimahaasi markaa way bilowdeen isbeddelka in beenaaluhu uu noqdo runlow runlowgiina beenaalo noqdo khaa'inkiina uu aamin noqdo riixii amiinka ahana uu khaa'in noqdo wakhti horay bilaabatay wuxuu leeyahay alimaam ibnu bataal wuxuu sharxay saxiixulbukhaariga wuxuu ahaa dhimashadiisu sanadkii afar boqol afartan iyo sagaalkii qarnigii shanaad buu dhintay noloshiisuna qarnigii wuxuu soo gaadhay afraad aakhirkiisana waa soo gaadhay ibnu bataal marka wuxuu leeyahay bukhaariga markuu sharxay wuxuu leeyahay waqad ra'ayna akara hadihi alcalaamaat wama baqiya minha fahayru baciid calaamaadkan axaadiistu sheegayso inteedii badnaa waa dhacday oo waa way timid inta laabanna ma foga buu leeyahay inta laabanna ma foga marka muddada inoo dhaxaysa innaga iyo ibnu bataal taqriiban waa kun sano haddii wakhtigaysaa uu leeyahay calaamaadkani waa dhaceen kun sano oy ka soo wareegtay kadib saan u egnahay waay taqriiban markaa way sii siyaadeen istaxkamad washtadad waay waqfada saddexaadi waxa weeye macnaha maqsuudka xadiidka hadda laga lahaa oo ruwaybidada ah ruwaybidadani macnaheedu muxuu yahay ruwaybidka waxaa la yidhaahdaa waa tashiiru raabida raabidadana waxaa la yidhaahdaa alcaajiz aladi rabada can macaali اlumuur wa qasdi mataalibiha yacni ruuxa liita oo arrimaha waaweyn ee qiimaha leh aan gaari karin oo ka fadhiista oo aan laaci karin waxyaalo maana yacni oon qiimo lahayn ayay noloshiisu ku wareersa caqligiisa iyo maskaxdiisuna intaasay ku filanta gaadhsiisanta laakiin waxyaalaha waaweyn waa ka hooseeya waa ka fadhiya ma gaadhi karo ma laaci karo arrimaha waaweyn waxa weeyaan waa arrimaha ummadda ka dhexeeya waa nabadgelyadooda waa hoggaankooda waa diintooda waa xukumkooda qadaayaadka ummadda muxuu ahaayey ee ka dhexeeya masaalixda caamka loo yaqaano ehelkeediiba ma aha ruuxaasaa waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye ruwaybidah ruwaybidah kuwaasaa la yidhaahdaa waana xadiidka sida ku timid oo marka mar nebigu wuxuu ku magacaabay as assafiih safiih waxaa la yidhahda waa ruuxa caqliga fudud ee daa'ishka ah dadka qaarkood oo iska fudud oo iska dhacdhaca oo aan kaadsiyooniyo deganaansho lahayn waxaa la yidhaahdaa safiih jaahilkana waa la yidhaahdaa aan aqoonta lahayn riwaayo kale waxay ku tilmaamtay iyaduna waa saxatan soo sheegnay alfuwaysiq waa faasiq yacni waxa weeyaan toosnaan ma leh daaco ma leh waajibaadkii ilaahay waa dayacay ama qaar ka mid mida xumaantii ilaahay reebay iyo xuduuddiisiina waa gudbay kaasi waa fuwaysiq waa faasiq oo dhanka diintiisana waa dhaawacaya dhanka caqligiisana caqli degan ma lehe caqligiisu waa fudud yahay oo waa ruux fudud oo aan kafiirsi iyo kaadsiyooni lahayn riwaayada kale waxay ku dartay man laa yu'ba'u bihi waa ruux aan mujtamaca dhexdeeda dhexdiisa loo aabayeelinoo wasan iyo qiimo aan ku lahayn ruuxaas weeye ruuxa laga hadlayo iyo dadka noocaasa waxa ay ka hadli doonaan ee qaban doonaan ee matali doonaanna waa xubinkii ugu muhiimsanaa ummadda muslimka ah oo muxuu yahay almru alcaam arrinka guud arrinka guud muxuu yahay arrinka guud waa masaalixda guud waa hoggaankii siyaasadda waa hoggaankii diinta waa qadaagii iyo maxkamadihii waa iftaagii iyo muxuu ahay diinta oo yacni wax laga sheego ama wax laga weydiiyo waa nabadgelyadii ummadda yacni waa akhlaaqdeedii waa diinteedii waxyaalahaasa waxa la yidhahdaa masaalixda guud alamru alcaama qur-aankuna uu ku tilmaamay almru ljaamic alamru ljaamic arrinka dadka kulmiya oo dadka ka wada dhexeeya arrimaha bini aadamka waxay yihiin laba qaybood oo qaybina waa arrin khaasa la yidhaahdaayoo adigay khaas kugu tahay ama afraad bay khaas ku tahay ama koox bay khaas ku tahay arrinna waa arrin caam ahoo bulshada wada taabanaysa oo deegaankii wada taabanaysa oo dadka wada gaadhaysa arrimahaasa waxaa la yidhaahdaa almru alcaam waida kaanuu macahu calaa amrin jaamic qur-aanku ka warramay arrimaha marka ugu halisan nolosha muslimiinta ayaa dadka noocaasi qaban doonaan dadka noocaasi ka hadli doonaan dadka noocaasi ay matali doonaan dadka noocaasi isu taagi doonaan nebigu sa sal lay slam taasuu tilmaamaya waqfada afraadi xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadka kuwooda hooseeya inay soo kormari doonaan dadka kuwooda wanaagsanee qiimaha lana inay hoos mari doonaan waana macnaha xadiid kale axaadiid kale sii caddeeyeen oo uu ka mid yahay xadiidka cabdullaahi bni camr bni caas wuxuu leeyahay nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ina min ashraacati asaacati an turfaca alshraaru wa tuudaca alakhyaaru qiyaamada calaamaadkeeda waxaa ka mida markay soo dhowdahay kutusayaay in dadka akhyaartooda hoos la mariyo ashraartoodiiyo kuwa sharkoodii lahayiyo inta xunxunna kor lasoo mariyo waxay ka mid tahay calaamaadkii qiyaamada ay ka mid tahay kii liitay ee caqli ahaan u liitay ee cilmi ahaan u liitay ee diin ahaan u liitay ee si walba u liitay ee wax loogu xishaba aan lahayn ayaa kor soo maraya oo ummaddii matalaya oo qadayaadkeedii matalaya kii akhyaarta ah ee sharafta lahaa cilmi iyo camal iyo akhlaaq iyo aqoon iyo dhowrsoonaan iyo dadnimoba lahaana hoos buu maraya nebigu sal alla alay wasalam xadiidkaasuu tilmaamayaa markaasaa nebigu wuxuu ku sii daray sal lla alay wasalam alaa ina min ashraati asaacati an yadhara alqowlu wayukhzan alcamal calaamaadka qiyaamada waxaa kaloo ka mid ah in hadalku uu daahiro camalkuna uu qarsoomo yacni dadka hadalkaa badanaya warkaa badanaya laakiin dhaqankii baa yaraanaya camalkii baa yaraanaya waa la hadlayaa meel walbaa hadalku buuxinayaa yacni waxa weye laakiin dhaqankii wanaagsanaa iyo hadalkan in laga run sheego oo lagu dhaqmo wixii sii wanaagsanaa iyadana waa baaba'ayaa buu nebigu uri sal alla laakiin hadalkaa badanaya oo warkaa badanay wuxuu nebigu uri sal alla alay wasalam ina min ashraati asaacati an tutla almahnaatu in la akhriyo baa ka mida waxa la yidhahda almahnaa in la akhriyo dadku ku mashquulaan akhrintiisa falaa yuujadu man yuqayiruhaa wax bedelana aan la helin wax inkira markay dadku ku mashquulaan akhrinta manaadka waxa lagu fasiri doonaa manaadka manaadka markay ku mashquulaan akhrinteeda wax diidoo inkira in la waayo markaasaa waxa la yidhi rasuulka ilaahi mathnaadku muxuu yahay wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam mastuktiba min kitaabin hayri alqur'aan waa wax la qoray oo aan qur-aan ahayn kutub kale dasaatiir nadaamyo la qortay ayay dadku akhrisan doonaan oo ku mashquuli doonaan oo baran doonaan qur'aankiina ma aha ma aha sharcigii ma aha axaadiistii ma aha waxyaalo kaloo bini aadamku dejistay oo qortay ayay dadku akhrin doonaan oo masnaad nebigu ku magacaabay sal alla alay wasalam kadibna markay akhristaan oy ku mashquulaan dadka inkiraya ee beddelaya yaa la waayaya wuxuu noqonayaa dhaqan buu noqonaya xeer buu noqonaya dastuur buu noqonaya wuxuu bedelayaa booskii qur'aanku ku jiray buu bedelayaa taasaa marku dadku diin ka dhiganayaanoo akhrinayaanoo isku kala xukumanayaanoo cibaado ka dhiganayaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa wuxuu yidhi facalaykum bilqur'aani fabihi hudiitum wa bihi tujsawna wa canhu tus'aluun qur'aanka laazima buu nebi sal alla alay wasalam qur qaata oo qur'aanka aanka laasima isaga sababtiisaad ku hanuunteen isagaa laydinku abaalmarin doonaa isagaana laydin weydiin doonaa buugaag kaloo la qortay iyo dasaatiir la qortay iyo kutub rag qoreen iyo waxaa isaga markuu yimaado qur-aanka qabsada buu nebigu urhi sal alla wasalam waxaan dadku ku mashquulsan yihiinna isaga taga waataa maanta joogto xadiidkaa waxaa warinaya addaarimi iyo bayhaqi fi shucab xaakim waana xadiid saxiixa wey wuxuu marka tilmaamayaa uu sii sharxayaa goorta arrimahaasi dhacayaan in dadka akhyaartoodiina hoos ay mari doonaan dadka intoodii xumaana ay kor soo mari doonaan ooy arrimaha caamka iyagu matili doonaan xadiidka maqsuudka laga wadaayo wuxuu yahay iyo ujeeddada laga wadaayo waxa weeye waxa la yidhahda inqilaabu alxaqaa'iq waاncikaas almawaasiin xaqiiqooyinkiibaa isbedelaya miisaankiibaa yaa gadoomaya oo wixii samaana xumaan buu u muuqanaya wixii xumaana wuxuu u muuqanayaa oo bulshadu u fahmaysaa wax wanaagsan buu u fahmaysaa waxaa laga cabiray runtii been bay noqon beentiina run bay noqon khayaanadii ammaanay noqon ammaanadiina khayaanay noqon wixii oo dhan ba akhlaaqdii o dhan baa isbeddelaysa xumaantii baa waxay u muuqanaysaa wax wanaagsan wixii wanaag ahaana wuxuu u muuqanayaa oo bulshadii ay u arkayaan ama loo fahmayaa ama loo haystaa inuu yahay cagsa daalik arrimahaasi goormay dhacayaan marka arrimahaasi waxay dhacayaan oy imaanayaan markii la helo laba shay markay dhacaan labada shay mid waxa waaye waa marka arrimaha muslimiinta loo tiiriyo dad aan ehel u ahayn dad aan istaahilin oon ehel u ahayn oon u qalmin markii talada muslimiinta iyo masaalixdooda guud loo tiiriyo oo gacanta loo geliyo waa qodobka koowaad arrimaha muslimiintu maxay yihiin ee cid aan mudnayn loo tiirinayoon istaahilin waa arrimaha guud baynu nidhi arrimaha guud marka la yidhaahdo waa khilaafada waa xilka iyo hoggaanka siyaasadda waxaa soo gelaya hoggaanka diineed waxaa soo gelaya maxkamadaha iyo garsoorka waxaa soo gelaya amniga ummadda iyo nabadgelyadeeda waxaa soo gelaya diinta ummadda qadaayaadkaasi waa qadaayaadka loo yaqaano almasaalixu alcaama kuwaasi marka loo dhiibo dadaan istaahilin bay imaanaysaa arrimahan aan dad xadiidku sheegay waxaana arrintaa caddaynaya xadiidka nebigeenna sal alla alay waslam xadiida abi hurayra wuxuu leeyahay wakhti nebigu sal alla alay wasalam uu joogo fii majlisin yuxadidu alqowm asagoo nebigu meel fadhiya golo dadku la fadhiyaan saxaabadiisu la fadhiyaan ayaa jaa'ahu acraabiyu nin ree baadiyaa u yimid nebiga sal alla alay slam ayaa rasuulka u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi mata asaaca rasuulka ilaahi qiyaamadu goormo way nimankan acraabta dadka ree waa dad dhiiran inta badanna munaafiqiinta ma yaqaanaan munaafiqiinta iyo laqadbada iyo laalaabka reemaalkay reemagaalkay ku badan tahay laakiin reebaadiyaha waxoodu waxa waye waa inuu wejiga kaa saaro waa waxaa ku yar yacni waxa waxaa ku badan dhiiranaanta saas daraaddeed baa saxaabadu waxay jeclaan jireen nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam inay kuwaa baadiyaha ka yimid intay u yimaadaan inay nebiga su'aalo badan weydiiyaan kadibna jawaabta nebigu uu bixinayo inay cilmi ka faa'iidaystaan waxayna ayagu ku dhiiran karin bay reebaadiyuhu ku dhiiran jireen oo nabiga weydiin jireen sal alla alay wasalam marka ninkan reebaadiyaha nebigu wuxuu ku leeyay mata saaca rasuulka qiyaamadu goormo waayo tabcan wuxuu raadinayaa inuu nebigu yidhaahdo qiyaamadu waxay dhacaysaa wakhti hebel nebiguna ma dhihi karo sal alla alay wasalam cilmiga ilaahay qarsaday oon malagna loo sheegin rasuulna loo sheegin ayaa waxaa ka mida ah qiyaamadu goortay dhacayso saas daraaddeed jibriil markuu weydiiyey nebi moxamed sal alla alay wasalam akhbirnii can isaaca ya jibriil baa weydiinaya nebi maxamed buu weydiinaya saacadda iiga warran qiyaamadu waa goorma nebigu wuxuu ku jawaabay sal alla alay wasalam almas-uulu canha bicla min asaa'il jibriilow adiga i weydiinaya iyo aniga aad i weydiinayso saacadda isku meel bay inoo joogtaa cilmigeedu adiguna ma taqaani anna ma aqaan soo maah inamaa cilmuhaa cinda rabbihi ilaahay baa la gooni noqday oo khaas la'a nebigu sal lla lay slam su-aasha noocaasoo kale marka la weydiiyey qiyaamadu waa goorma laba mid buu kaga jawaabaa ama wuxuu kaga jawaabaa calaamadaheeda inay imaanayso ku tusaya oo uu loo sheegay ama wuxuu kaga jawaabaa nebigu sal alla alay wasalam inuu su-aasha ka leexiyo oo wax kaleeto uga nafci badan inuu u leexiyo sida ninkii acraabiga ahee nebiga weydiiyey sal lla lay wasalam mata saaca qiyaamadu waa goorma ee nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam maa acdadta laha maxaad u diyaarsatay yacni waxa weeyaan goormo kama jawaabi karno muhimna maaha inaad hadda raadiso goormay dhacaysaa way dhacaysaa wayna imaan laakiin waxaa muhima inaad weydiiso ood is weydiiso maxaa kuu diyaarsan ama su aashu ka leexin jawaabteeduu dhanka muhimkaa u leexin ama nebigu calaamaadka qiyaamadu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ku jawaabi jiray tanaa marka ka mid ah markuu ku yidhi saacaddu qoormo waayo rasuulka ilaahay rasuulku sal lla aley wasalam uma jawaabina hadalkiisii buu iska sii watay hadalkii uu hayay buu iska sii ma madaxsanibba ninka su-aashiisa markaasaa raggii meesha fadhiya saxaabada ahaa qaarkood waxay yidhaahdeen nebigu hadalkiisa waa maqlay laakiin ma danaynin qaarna waxay yidhaahdeen may ma maqal rasuulku maba maqalba warkiisa haddii nebigu hadalkiisii dhammaystay ayuu markaa kadib wuxuu ku yidhi ayna asaa'il ayna asaa'il can isaaca aawe ninkii saacadda i weydiinayay qiyaamada kii weydiinaya aawe markaasaa wuxuu yidhi ana ya rasuul allah aniga wey waa i kan markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam idaa dayicat alamaanatu faاntadir isaaca amaanada goorta la dayaco qiyaamada sug sug maxaa laga wadaa bimacnaa qarkay saaran tahay waay calaamadaheedii waa la helay wayna dhowdahay waay markaasay weydiiyeen kayfa idaacatuhaa buu yidhi ammaanada in la dayacaayy say u dhacaysaa maxaa laga wadaa ammaanada dayaciddeeda markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi faاntadir isaaca arrinka muslimiinta marka la cuskiyo oo loo tiiriyo oo loo dhiibo cidaan ehel u ahayn markaasi qiyaamada sug buu nabigu uri sal lla alay slam ammaanadii waa la dayacay markaas bukhaari baa wariya xadiidka isaga wuxuu tilmaamayaa marka amarka waxaa laga wadaa arrinka caamka ah saan soo tilmaanay oo khilaafada hoggaanka siyaasadda qadaaga iftaaga shu'uunta amniga waxaasaa laga wadaa idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi maxaa laga wadaa waa ruuxaan istaahilin waa kii xadiidku soo sharxayo waa ruwaybid waa ruuxa caqligiisu uu fudud yahay aan miisaanayn aan khibrad lahayn aan diin lahayn aqoonteedii aan lahayn dhaqankeedii aan lahayn bulshada dhexdeeda miisaanka shareecada marka la saaro aan waxba ka ahayn ruuxaasaa xilkii muslimiinta iyo mas-uuliyaadkii caamkaa qabanaya ruwaybidkaasaa marka la wareegaya arimihii caamkaa buu ka hadlaya isagaa matalaya isagaa u taagan isagaa muxuu dadkii ka xigsanaya intii akhyaarta ahaydna hoos bay marayaan ayib taasi waqfo kale wa waqfada laba arrimood bay markii la helo ayaa mawaasiintu isbedelaysaa baanu nidhi qodobka koowaad waa in arrimaha caamkaee muslimiinta loo tiiriyo loo dhiibo cid aan ehel u ahayn qodobka labaad waxa weeyaan in xoolihii iyo hantidii iyo harwadii ay gasho gacan xun ay gasho oo intii dhaqaalaha lahayd ay noqdaan inta bulshada ugu liidata ayadana waxaa tilmaamaya xadiidka cumar bnu khadaab radia allahu tacala canhu ardaa nebiga sal alla alay wasalam markuu jibriil ku yidhi akhbirnii can ashraatiha qiyaamada calaamaadkeeda iiga warran wuxuu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam an tara alxufaata alcuraat ricaa ashaay inaad aragto kuwii qaawanaan jiray ee kabala'aan jiray ee adhig jirka ahaa oo yatataawaluuna fi lbunyaan dhismaha dherarkiisa ku tartamaya anaa kaa dhismo dheer anaa kaa guri dheer shalayna maxay ahaayeen adhig jir bay ahaayeen adhigay raaci jireen way kabala'aayeen caydh bay ahaayeen xoolaha ma haysanin wax yar kadibna guryaha dherarkooday ku tartamayaan anaa kaa guri dheer iyo anaa kaa guri dheer xadiidka markuu sharxayay ibnu rajab calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa buu leeyahy waalmuraadu ana asaafila annaasi yasiiruuna ru'asaa'ahum dadka kuwii hoosayn jiray ayaa madax noqon doona wayakuru amwaaluhum xoolahooduna way badan doonaan xataa yatabaahuuna bituuli lbunyaan ilaa ay isugu faanaan dherarka guryaha iyo dhismayaasha iyo qurxintooda iyo naashnaashidda guryaha ilaa ay isugu faanaan wuxuu leeyahay waxaa sii caddaynaya xadiidka imaamu tirmidi caleyh raxmatullahi uu warinayo min xadiidi xudayfa riwaayo kalena wuu leeyahay iyo shaahid kale wuxuu leeyahay laa taquumu saacatu nebigu wuxuu yuri sal lla alay wasalam laa taquumu saacatu xataa yakuuna ascadu nnaasi biddunyaa lukac bnu lukac qiyaamadu istaagi mayso ilaa adduunyada ruuxa ugu sadroon uu noqdo mid liita aabbihiina liidnaan jiray yaa qiimo ma leh reer aan qiimo lahayn dhow ka soo jeeda maxaa laga wadaa aabbihiina nin xun buu ahaa isagiina isaguna waa nin ruuxxun mawaasiinta marka la fiiriyo diinta akhlaaqdiisa dhaqankiisa diintiisa isaguna waa liitay aabihiina waa liitay ka noocaasoo kalea adduunyadu gacantiisay u badan doontaa xoolihii baa ku ururi doonaa qolada xoolihiina markay halkaa galaan oy gacantaa galaan masaalixdii guudna dadka noocaasa gacantooda ay gasho markaasi diinna waa fasaaday adduunna waa fasaaday wuxuu leeyay ibnu rajab caleyh raxmatullah faida saara alxufaatu alcuraatu ricaau shaa'i wahum ahlu ljahli alwajafa ru'uusa annaasi waasxaaba alharwati walamwaal xata yatataawaluu fi lbunyaan fainahu yafsudu bidalika nidaamu addiini waaddunya dadkii hooseeyey markay kor soo maraan oo xoolihii iyo awooddii dhaqaaluhuna gacantooda gasho awooddii siyaasaddii hoggaankuna gacantooda gasho diinina waa fasaaday adduunna waa fasaaday waxba ma soo hadhin marka markaasuu sii sharxayaa wuxuu leeyahay maxaa yeelay dadka noocaas oo kale ah markay masaalixda guud qabtaan laba arrimood bay xoogga saaraan midda koowaadi waxa weeyaan inuu xoolo uruursado oo inuu dantii guud ee uu hayay uu u isticmaalo uu isagu maslaxadiisa khaaska uu isticmaalo hamigiisu inuu kaa noqdo inuu diinta wixii ka fasaada iyo bulshadan uu matalayo madaxda u yahay ama diinta u hayo dhibaatadeedana inuusan danaynin asaga marka waxa weeye inuu xoolo urursado inuu magac yeesho inuu kursiga ku fadhiyo inuu ka taajiro inuu asaga uun talihiisa mooyaane dan diineed iyo dan bulsho iyo dan adduunyo oo ummaddu leedahay wax weyn lama noqonayo markaasi adduunyadu waa fasaade markaa dadka diintoodiina waa fasaad labadaa qodob markii la helo waa labadee qodob maslaxadii guud ee ummaddana dad aan ehel u hayn baa gacanta loo geliyay hantidiina dad liitay gacanta u gashay waa labada awoodood waaye labada awoodood waa hoggaanka oo sultadii ah iyo dhaqaalaha dhaqaaluhuna waa nolosha lafdhabartayani lafdhabarta ama tiir dhaxaadka noloshu ay ku istaagto waa dhaqaalaha waa ka ilahay qur-aanka kariimka inoogu sheegay walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama xooluhu waa waxa noloshu ku istaagto dowladi ku ku taagan tahay bulshadu ku taagan tahay qoysku ku taagan yahay yacni waxa weya waa tiirkii lagu taagnaa baa ilaahay ka dhigay tiirkii lagu taagnaayee dhaqaalaha ahaa markuu nin xun gacantiisa galo hoggaankii iyo masaalixdii guudna dad xun ay gacantooda gasho markaasi mawaasiintii waa isbedesho marka beenaalihii wuxuu noqonayaa maxay runlow runlowgiina wuxuu noqonayaa beenaale khaa'inkiina wuxuu noqonayaa amiin amiinkiina wuxuu noqonayaa khaa'in goortaasaa marka wax walba isbedelaya xumaantiina samaanbay isu bedeli samaantiina xumaan bay noqonaysaa xaaladdaa way xaaladda nabigu tilmaamayay sal alla alay wasalam sidaas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay ibnu rajab caleyh raxmatullah waidaa saara muluuku nnaasi wa ru'asaa'uhum calaa hadihi alxaal markay dadka madaxdoodii hoggaankoodu sidaa lasoo sheegay noqdaan incakasad saa'iru alaxwaal xaaladihii markaa waa dabagadoomayaan fa sudiqa alkaadibu wa kudiba asaadiq kii runta sheegayey beenaalaa taha la leeyahay diin buu akhrinayaa qur-aan buu sheegayaa xadiid buu sheegayaa xaqaa'iq buu ka warramayaa taariikh buu ka warramayaa maslaxuu rabaa ummadduu hagaajinayaa danteedii buu wadaa beenaalaa taha la leeyahay mays sudiqa alkaadib a wa kudiba asaadiq beenaalihiina warkiisaa la rumaysanaya waa gaal raac waa munaafiq waa faasiq waa danayste waa caada qaate waa midaan qiimo lahayn warkiisaa soconaya soo ma beenaalihii waa la rumaysanaya leanna axwaashaa isbedeshay watumina alkhaa'in waa khaa'in ah, waa khaa'in waase la aaminaya inuu khaa'in yaha waa la ogyahay shalay buu khayaamay oo maantuu khayaamay oo daraad buu khayaamay haddana waa u dhiibanaya soo ma inuu khaa'in yahay waa la og yahay haddana maca dalika waa aaminaya kii amiinka ahaa ee dantooda qaban lahaa ee mas-uuliyadda ilaalin lahaa ee hantidooda ilaalin lahaa ee dhowri lahaana inta laga leexdo baa kaa khaa'inka ah baa la aaminaya markaas weeye marka mawaasiintu isbedelaysa wuxuu leeyahay watakallama aljaahilu wasakata alcaalim kii jaahilka ahaa baa afka abuur ka sii daynaya isagiibaa hadlaya isagii baa burqanaya soo maaret kii caalimka ahaa ee aqoonta lahaana waa aamuusayaa aw cudima ama waa la waayayaaba kii caalimka ahaa ee xaqaa'iqda diinta yaqaanay ee maslaxada ummadda yaqaanay isagu wax weeyaan ama waa la waayay ama wuu aamuusi isagoo jooga kii jaahilka ahaa en waxba aqoonin baa hadlaya oo ummadda hadalkiisu qabsanaya oo wareerinaya sidaasuu leeyahay sida nebiga ka asaxday sal lay waslam markaasuu xadiidkii wuxuu sheegayaa nebigu yuri sal lay wasalam calaamada qiyaamada waxaa ka mida an yurfaca alcilmu wayadhar aljahlu in cilmiga la qaado iyo garashada jahlina uu ummadda muxuu dego oo dhexdeeda uu jahligu ku faafo aqoonta cilmiga laga hadlay waa cilmigii diinta cilmigii diinta in la qaado jahli iyo aqoon darro diineedna inay ummadda u badato ee camimto markaas weeye marka yacni wax weeyaan aafaadkani ay dhacayaan waa ka rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ummaddan ku tilmaamay halaaggeeda ummaddan halaaggeedu waa marka cilmiga diinta iyo culimada la waayo khubaro kasta hadday inoo joogaan siyaasiyiin kasta haddaan haysanno aqoonyahan yahan haddaan haysanno dhaqaalayahan haddaan haysanno khubaro kasta haddaan haysanno laakiin diinta iyo culimmadu meesha ka baxaan ummadda nebi maxamed sal alay waslm waa halaagsamaysaa bishahaadati rasuuli lahi sal alay waslm nebi maxamed baa sidaa u qiray xadiid saxiixa ku yimid min xadiidi cabdillahi bn camr bn caas rasuulku wuxuu yidhi sal alay wasalam ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu ilaahay cilmiga markuu qaadayo addoommada quluubtooda kama siibo iyagoo seexday uun quluubtooda lagama saaro laakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa wuxuu cilmiga ilaahay ku qaadaa culimada ayuu ilaahay dilayaa kuwii diinta xambaarsanay aqoonta diineed lahayd baa israacaya way dhimanayaan cilmigay xambaarsanaayeenna cid ka reebaysaoo danaynaysa ma jirto waay dadku adduunyay u foofeen hadday aqoon tahayna aqoon adduunyaa loo foofay hadday camal tahayna adduunyaa la raacay diinta iyo qiimaheedii iyo culimmada ha laga reebo baa yaraanaysa kii xambaarsanaa markuu tagana wuu la dhimanaya markay dhintaan dadkii diinta xambaarsanaa iyo culimadii maxaa imaanaya marka markaa booskii culimmada waxaa soo fadhiisanaya kuwa aan aqoon diinta u lahayn oo jaahiliin ah laakiin shaatigii qaba oo magacii culimada sita markaasaa diin loo raadsanayaa waa la weydiinayaa markaasay iska fatwoonayaan oo iska hadlayaan nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam fadalluu wa adalluu iyaguna waa lumiyeen inta raacday iyo ummaddana waa lumiyeen saas baqaa baqaa'u ummati moxamed sal alla alay wasalam bibaqaa'i culamaa'iha ummadda nebi moxamed jiritaankeedu waa jiritaanka cilmiga diinta iyo culimada waaye ma aha siyaasi iyo yacnii aqoon-yahan kale iyo ma aha jiritaanka ummadda nabi moxamed waa jiritaanka diinteeda aqoonta diinta iyo ku dhaqanka taasaa jiritaanka ummadda ah waa ka duwannahay ummadaha kale ummadaha aan diinta lahayn ayagu waxaa laga yaabaa hadday dadaallo kale sameeyaan inay iska bulaalaan oo maalmo loo yara nicmeeyo oo barwaaqo yare helaan laakiin ummadda nebi moxamed sal alla alay wasalam markay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo yacni aqoonta diinta iyo cilmigeeda fududayso wax kaloo booskaa u geli kara ma jiro arrinkaas marka waxay tilmaamayaan walaalayaal oo ujeeddadu ay tahay xadiidka ujeeddada laga leeyahay wadcigeenna maanta jira ayuu tilmaamaya bal u fiirsado maanta arrimaha guud ee muslimiinta yaa haya siyaasadda haddaad fiiriso in gaala raac ah iyo in danaystayaal ah iyo in ummadda iyo dalka iyo dadka ay matalaanba aan dan badan ka lahayn oo danaystayaal ah yaa inta badan mas-uuliyaddii xilka haya calmaani ha noqdo laberaali ha noqdo diinlaawo ha noqdo mid aan diintaba waxba ka ogeyn ha noqdo mid la dagaalayaba diintiiba ha noqdo waxa lagu maamulaya ummaddana ma aha kitaabkii ilaah iyo qur-aanka kariimka ma ahee waa tii nebigu uu sheegay waa mahnaadkii waa waxyaalihii bini aadamku qortay xerar la qortay baa booska yaalla qur-aankii ma aha waa waxyaalo gacanta lagu qorto tii nebigu hadda ka hadlaya sal lay sl xadiidka ka hadlaya waa haddii la yidhaahdo dadka qadaayaadka guud taxliiliyo wax laga dhagaysto waxaa wax laga dhagaystaa maanta dadka kuwii ugu liitay asafiih alfwaysiq altaafi man laa yuba ubeyh xadiid ku timi sal la alay waslam soomaynaan arkin maanta tusaalayaasha la soo qaban kara ad wax ku fahmi kartaan waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo yutuble ah youtubar ah oo aan aqoon diineed lahayn aqoon adduunyo aan lahayn asaga laftiisu fasaadsan waa youtuber xoolo raadisa ujeeddadiisa ugu weyn ay tahay in dad ku raaco oo waxoogaa adduunya aad ka hesho ujeeddadiisu dhan ay sidaas tahay ayaa ummaddii boqolaal kunoo ummadda ka midaba buu hoggaaminaya warkiisaa soconaya asagaasaa la raacsan yahay hadda ogow shakhsiyaddiisa markaad fiiriso xataa waxar lugla waxar lugla lagu aamini maayo ah. waxar lugla intuu foofiyo ma soo hoyin karo dullinimadiisii isugu yaal haddana markaad fiiriso khalaa'iq baa ku xidhan khalaa'iq buu kiciyaa qabaa'ishuu isku diraa ummad buu hoggaamiyaa waa la dhagaystaa amarkiisaa socda masaalixda guud buu ka hadlaa mar diin buu geli mar muxuu ahay adduunyuu geli mar siyaasad buu geli mar qadaa buu geli qadayaadkii nabigu hadda ka warramayo sal alla wasalam buu gelaya isaga markaas shakhsiyadiisana waa bini aadamkii kii ugu xumaa waay soo wakhtigeedii ma joogno marka siyaasad keliya maaha markaad u fiiriso u fiirsato soomaalida janaladooda youtube-ka ama facebooka markaad u fiiriso bejajkooda markaad fiiriso kuwa ugu badan oo dadka ugu badan ay raacsan yihiin waa laba qolo qolo ka sheekaysa ciyaaraha iyo madadaalada waliba waa kuwa ugu dad badan soo garan iyo qolyaha kale oo kuwa afxumada iyo dhaqan xumada iyo dadka isku dirkiisa iyo kala dilkiisa ka shaqeeya labada qola ugu badan social mediaha dadka ay soomaalidu dhegaysato ama ay raacsan tahay ama ay warkooda dhegaystaan soo ma ah marka alrajulu asafiih attaafi yatakallamu fi amri alcaama maantaan joogna siyaasad keliya ha fiirina waxaad arkaysaa mid lagu leeyahay waa khabiir waa khabiir waa aqoon-yahan wuxuu taxliiliyaa oo falanqeeyaa arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha markaad isaga u fiirsatona qiimo weyn kuma fadhiyo hadduu xoolo ahaan lahaa oo suuqa la geyn lahaana lamaba gateenba haddana maca daalika waxaa la leeyahay waa khabiir aqoon-yahanoo khatar ahoo muxuu ahay rugcadaa'a ah baa lagu leeyahay markaasaa waxaa la weydiinayaa qadaayaadkii ugu halisanaayo ummaddanu lahayd buu taxliilinaya bal fiirsada waxaa laga yaabaa ninkaa isaga ah reerkiisii islaantiisii iyo carruurtiisii waa dayacan yihiin carruurtiisii lume waxaa laga yaabaa qurbuhu kaga yimid qurbaha kolay midba miduu cararahay yuu qurbaha kaga yimid islaantiisii dhaqan iyo diin male ama waa horuu dayacayo wuu ka yimid nin maamuli kari waaye ilaahan idinku dhaariye islaan iyo shan ilmoodoy dhashay ayaa intuu yimaado kursiga fuulaya markaasuu wasiir noqonayaa ama madaxweyne noqonayaa ama intuu soo fadhiisto waxaa la leeyahy waa khabiir wuxuu taxliiliyaa qadayaadka istiraatiijiga ah war maxaa taxliilina habaarka ugu dhacaya ilmahagii aawey oo aawa islaantaadii shan ruux baad ka adkaan weyde markaasaad ummaddantaa soo hor fadhiisataad qadaayaadkeeda caamkaa ka hadlaysa waxaas wey waxa marka inuu hogaaminaya nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu aley alsaadiqu almasduuq uu ka sii warramayo keliya rag kaliya ma aha dumar dumar iyo ragba noocaasay noqon waxaynu marka u baahannahay inaynu muraajacayno dib ugu noqonno marka nebigu sal alla alay wasalam qadaayaadkan inooga sii warramayo waa xilli waxaani aysan imaanin waaye laakiin allah tabaaraka wa tacaala baa ummaddan in la sii wargeliyo ku talagalay si aynu xilliga ay timaaddo innaga oo dhaga xidhan oon waxba la soconin aynaan godka ugu dhicinoo warka innagoo sii hayna talagalkeedana leh waxyaalahan inay yimaadaan kadibna aynu ka tabaabushaynoon iska ilaalinnoon si uga badbaadi lahayn aynu ka shaqayno insha allahu tacala see looga badbaadi karaa asbaab bay leedahay jidad bay leedahay qaab bay shareecadu ka dejisay laakiin waxa weeye wakhtigu intaas kama badna wakhtigii baa dhammaaday kelimada loogu talagalay maanta muslimiinta qadaayaadkeeda guud hadday diin tahay iyo hadday adduunyo tahay iyo hadday siyaasad tahay iyo hadday dhaqaalo tahay dadka hogaamiya intooda badani waa ruwaybidadii nabigu tilmaamay sal alla aley wasalam waxay u baahan tahay marka ummadda sidii loo badbaadin lahaa tashigeeda iyo qorshaheedii in la galo biidn اllahi tacaala hada billahi towfiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm jazakum اllah khir calaykum